alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati ilmaa'ida aynu ku soo jirnay waxaynu joognay aayadda shan iyo afartan lix iyo afartan iyo toddobiyo afartan oo min suurati ilmaa'ida aakhirka aayadda shan iyo afartan tafsiirka jalaaleynka waa la akhrinaye laakiin ziyaada ayaa nusakha qaarkood qorayaan aan nuskhadaydu markii qorayn faman tasadaqa bihi fahuwa kafaarat lah faman tasadaqa bihi ku kastoo sadaqadaysta ay bilqisaasi qisaasta sadaqadaysta bian makkana min nafsihi waxaa loo jeedaa siduu u fasiraayo waa tafsiir ghariib ah oo aan kollay mufasiriinta badankoodu marin ayuu sheikhu maray oo in laga tilmaamayo qaatilkii wax dilay inuu qisaastii sadaqadaystay siduu sadaqadaysanayaa qisaasta naftiisi buu iskeenay masalan oo kale lama garanayo markaasu anaa dilay markaa halay qisaaso ama yacni iyadoo la qaban kari waayey buu markaa isagu iskeeno isa soo dhiibay wuxuu iskeenay isagoo arrinkii ka murugoonaya marka siduu u sadaqadaysanaya waa sii fasiray bian makkana min nafsihi waa inuu markaa tamkiiniyo oggolaaday in isaga la qisaaso oo naftiisii ayuu markaa keenay si loo qisaaso fa huwa kafaaratun lah fa huwa tasaduqa uu sadaqadaystay huwada damiirku wuxuu u noqonayaa tasaduqa masdarku u noqonaya masdarkana xaggee lagu sheegay ficliguu ku guda jiraa tasaddaqa oo ficilkaa tadamunaayo macno masdarna koobsanaayo maadaamuu macno masdarna koobsanaayo damiirka waxaa loo celinayaa masdarkaa loo celinayaa masdarka ayaa loo celinaya icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya huwa cadligu aqrabu litaqwa fa huwa markaa tasaduqu sadaqadaysadku kafaaratu lahu dembi daadin buu u yahay muxuu dembidaadin uga yahay lima ataahu wuxuu sameeyey wuxuu markaa falay ee sameeyey ayuu markaa dembidaadin u yahay marka isagoo taa'iba ayuu markaa isa soo dhiibay naftiisiina markaa uu yidhi iqisaasa ah, mufasiriinta badankoodu waxay u fasireen ciddan sadaqadda samaynaysa wax sadaqadaysanaysa inay tahay awliyaau lmaqtuul qofka la dilay weligiisii ama ciddii dhexlaysay marka waxay u fasireen mufasiriinta badankoodu faman tasadaqa bihi ku kastoo sadaqadaysta yacnii bihi yacni cafinta uu cafinayo ayuu sadaqadaystay oo wuxuu ka cafiyey ama cafwi dhammaystiran buu cafiyey oo qisaastii iyo diyadiiba waa ka cafiyey ama cafwi juz-iyuu cafiyeyoo wuxuu ka cafiyey qisaastiibuu ka cafiyey oo ila diyati buu u cafiyey wuxuu ihi mag waan ka rabaa laakiin markaa ma qisaasanayo qisaastii waan ka cafiyey marka hadduu caynkaas sameeyo cafintaa uu la yimaado oo ku sadaqadaysto fa huwa kafaaratun lahu dembi daadin bay u tahay tafsiirkaa cidda martay waxay isku sii khilaafeen lahuda damiirka xagga loo celinaayo bacdi waxay yidhaahdeen isagay kafaaro u tahayoo dembi daadin u tahay oo maadaama uu cid cafiyey dee ilaahayna dembiyadiisuu ka cafinayaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay baa abaalmarintuna tahay ruuxii waa cafiya ilaahayna waa cafiyaa marka taasi waa qowl weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo qofkii wax dilay markaa kafaaro u tahayoo yacni xaggii markaa dee dib dambe markaa waa la dilayaa iyo waa loo qisaasayaa lama odhanaayo oo sibay wax uga daadinaysaa sibay wax uga ridaysaa si kulli ayaynay uga ridin laakiin nowcan maa waxbay ka ridaysaa baa laga tilmaamaya waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey fi lqisaasi wa hayrihi hadday qisaas tahay iyo hadday khayrkii tahayba aan sharciga waxba ku xukumin halkaasaa nusaxa qaarkood wakhayrihi ay ku darayaan hmm. waman lam yaxkum ku kastaan ku xukumin bimaa anzala allaahu ku ilaahay soo dejiye aan waxba ku xukumin fi wa hayrihi qisaas iyo hayrkeedba yacni xukunka allah soo dejiyey sharciga allah soo rogay aan waxba ku xukumin fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa qaar xadgudbay weeye wa qafaynaa calaa aahaarihim biciisa bni maryam allah wuxuu uhi waqafaynaa waa raacsiinnay oo waa ka daba keennay malalaqbadii hore waa marnay ee waa tafsiirka jalaalaynkaenu akhrinaynaa wa ay atbacnaa waa raacsiinnay calaa aahaarihim raadadkii nebiyada waxaanu raacsiinay ay nebiyiina nebiyada himta ayuu fasirayaa waxaa macnuhu u dhacaya calaa aahaari nebiyiin oo wuxuu mudaafka u sheegi waayey ikhtisaar uu koobaayo hadalka ikhtisaarinayo oo doonaayo alfaadda inuu yareeyo biciise bni maryama ciiso ina maryamo ah ayaannu raacsiinno ka daba keennay nebiyadaa hore musadiqan xaal ciisa rumaynaayo limaa bayna yadayhi ee wixii hortii ahaaday uu rumaynaayo qablahu hortii ahaaday oo min atawraati tawraad ah kutubihii ka horreeyey xaaluu rumaynaayo marka kaa ka horreeyeyna min atawraati baa lagu caddeeyey lagu bayaamiyey wa aataynaahu linjiila wa aataynaahu ciise waxaanu siinay alinjiila kitaabka injiil baanu siinay waxaanu injiil siinay fiihi hudan xaal hanuun ku sugan yahay injiil min adalaalati baadida ka hanuuninaya wa nuurun iyo nuur ku sugan yahay nuurka waxaa looga jeedaa bayaanu lilaxkaami caddayn uu axkaamta caddaynaayo oo nuurku wuxuu noqdaa nuur xisi ah iyo nuur macnawi ah nuurka xisigii waa maxay waa nuurka xawaasta lagu haleelayo oo indhaha lagu arkayo sida nuurkan aynu markaa hadda wax ku ifsanayno waa nuur xisi ah xaasatulbasar baa lagu haleelayaa nuur macnawiyaa jira oo marka leeyahy cilmigu waa nuur waa nuur aan markaa ishu qabanayn nuurnimadiis marka bayaanka uu xaqa caddaynaayo ayaa laga tilmaamaya yacni markaa jahligii ayaa wuxuu ka dhigan yahay mugdi buu ka dhigan yahay cilmigiina nuur buu ka dhigan yahay marka kitaabkii ilaahay soo dejiyey hadduu yahay injiil iyo hadduu kutubta kale yahayba waa nuuroo yacni wuxuu caddaynayaa xaquu caddaynaya axkaamtuu caddaynaya tawxiidkuu caddaynaya wa musadiqan iyo xaaluu rumaynaayo fiihi hudan waxay noqonaysaa jumladu xaaliyay noqonaysa ya fii hudan xaal hanuun ku sugan yahay wa nuurun iyo xaal nuur ku sugan yahay wa musadiqan haddana waxaa la keenay xaal mufrada la keenay xaal jumla ah markii la soo hormariyey ayaa haddana waxaa lagu sii cadfay xaal markaa waxa weeye mufrada ayaa lagu cadfay wa musadiqan iyo xaaluu rumaynaayo marka haddii injiil loo celiyo wuxuu noqonayaa xaal mufrada ayuu noqonaya waana sida daahirka ah oo ciise inuu u noqonaayo ciise horaa loo soo sheegay musadiqan limaa bayna yadayhi min altawraa marka haddii waxayn hadda ciise loo celiyo waxay noqonaysaa takraar ayay noqonaysaa marka wa musadiqan iyo xaal injiil uu rumaynaayo limaa bayna yadayhi xaalun xaal weeye ay huwa xaalun bay ka dhigantay hmm limaa bayna yadayhi ay liladii kii istaqara bayna yadayhi isaga hortii sugnaaday ay bayna yaday alinjiil kitaabka injiilada hortii sugnaaday min altawraati xaaluu tawraad yahay oo towraad ku bayaansan yahay limaa fiiha min alaxkaam wuxuu markaa rumaynayaa wixii ku sugnaa ee axkaam ah yacni kitaabkao dhan buu rumaynayaa inuu kitaabku xaq yahay oo kalaamullaahi yahay oo allah soo dejiyey oo waxa uu koobsanayo dhan hadday axkaam tahay iyo hadday mawaacid iyo waanooyin tahay iyo hadday qasas tahay iyo hadday tawxiid tahay iyo hadday akhbaar tahay kulluhaa inay xaq tahay hmm. wa hudan iyo xaaluu hanuun yahay hanuun mid u saaxiiba uu yahay wa mawcidatan iyo waano xaaluu yahay mid waano u saaxiiba lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta hanuuninaya waaninayana yacni marka sida kitaabkii towraadeed baa hanuun u ahaaday ayuu kitaabka injiileednaa hanuun u ahaaday wa hudan wa mawcidatan lilmuttaqiin waliyaxkuma ahlulinjiili bima anzala allahu fiihi ay wa qulnaa waxaanu nidhi liyaxkum ha ku xukumaan ahlul-injiili reer injiileed ha ku xukumaan sheikhu qowl buu qadaray qowlka wuxuu u qadarayaa wax horea laga warramayaa ma aha kitaabkan qur'aanka in lagu amraayo Eh, ahlulinjiil inay injiil ku dhaqmaan oo wax ku xukumaan dadka lumay qaar ka mida ah ayaa waxay yidhaahdeen oo kitaabkii wuxuu bannaynayaa kutubtii kaleba in lagu camal faleen qoladii kiristaankuna waxay yidhahdeen kitaabkiinnaaba sheegaya in waxa weeye reer injiileed ay injiishii ku dhaqmaan oo isku xukumaan soo ma akhridaan bay yidhahdeen walyaxkum ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiih haddaba marka waxa weeye hadalkani waa maxki waa hadal laga xikaayoonayo hore in loogu yidhi baa laga tilmaamaya wakhtigii lagu yidhi waa maxay waa intaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lasoo dirin saas aawadee macnuhu wuxuu dhacaya wa qulnaa waxaanu nidhi oo reer injiileed ku nidhi liyaxkum ahlulinjiili ha ku xukumaan reer injiileed bimaa anzala allaahu kuwa allah soo dejiyey ha ku xukumaan fiihi injiil gudihiisa ku soo dejiyey ha ku xukumaan oo min al axkaama ka ha ku dhaqmaan oo ha ku xukumaan bacdu ahlicilmi oo yidhi haddii sida kale lafteeda la odhan lahaa kitaabka injiileed haddii la yidhaahdo ha lagu xukumo xukunkiisa waxaa ka dhalan lahaa dee in nebi maxamed la rumeeyo la raaco waayo nebi ciise wuxuu ku bushaaraynayey nebi maxamed in lasoo diraayo wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed tabshiirka uu ku bishaaraynayaana wuxuu tilmaamayaa in la rumeeyo oo la raaco ayuu tilmaamaya haddii la rumeeyona risaaladiisu inay caamtaa ku sugan ya yacni marka uu ku bushaaraynaayo oo u sheegaayo yacni markaa rasuulkaasaa la soo diri doonaa dee macnaheedu waxay tahay rasuulkaa rumeeyo risaaladiisa qira hadday rumeeyaanna maxaa ka imanaya dee risaaladda nebi maxamed waa caam oo dhammaan kutubtii ka horreysay wuu nasakhay haddama aragtaa waana caam oo yacni dadkoo dhammi isaga inay rumeeyaan oo ku camal falaan oo ku dhaqmaan oo raacaan baa waajib ku ah yacni saasuu markaa noqonaya mar hadduu saa noqdana waxay noqonaysaa dee waxa weeye in aanka ay raacaan oo isaga markaa isku xukumaan marka sidaas ayaa ahlucilmiga qaarkood ay ka yidhaahdeen laakiin markaa sida hore sida hore daahira waa hada lmaxki a ah weyi waliyaxkum ahlulinjiil ay wa qulnaa waxaanu nidhi liyaxkum ha ku xukumaan baanu hore u nidhi ahlul injiili reer injiileed bimaa anzala allahu ku allah soo dejiya ha ku xukumaan fiihi yacnii injiil gudihiisa ku soo dejiyeen oo min alaxkaami axkaam ah wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd binasbi yaxkuma yaxkuma in la nasbiyo wa kasri laamihi iyo laamkiisa in lahoos dhigo fii qiraa'atin hadduu ku yidhaahdo waa sabciya yacni markaa qiraa'aadka sabcigay ka mid tahay saas aawadeed qur'aannimaa loo akhrinayaa shaadda maaha laakiin wa quri'a hadduu ku yidhaahdo haaliban wuxuu u jeedaa inay shaad tahay buu u inay shaad tahay buu jeedaa salaasada saddexduna waxay ugu jiraan isaga shaadkay ugu jiraan laakiin culamo badan baa yidhaahdaa yacni saddexda qiraa'e dhammaystiraya tobanka markaa baaqi alcashara toddobada dhammaystiraya tobanka ku ahi iyagu shaadda ma ahee qur'aannima loo akhrinayaa culamo badan baa saa maray waa yahay binasbi yaxkuma wa kasri yacnii yaxkuma in la nasbiyo laamkiisana lahoos dhigo cadfan calaa macmuuli aataynaahu xaal lagu cadfaayo calaa macmuuli aataynaahu aataynaahu macmuulkeeda lagu cadfaayo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wa aataynaahu alinjiila fiihi huda linnaas waliyaxkuma saasaa macnuhu dhacay waxaanu siinay injiil baanu siinay xaaluu hanuun ku sugan yahay ayaanu markaas siinay waliyaxkumaya si ay ugu xukumaan ayaanu u siinay ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi macnuu markaas saasuu u dhacay marka waxay noqonaysaa in injiil waxaa loo siiyey inay wax ku xukumaanna inay tahay waa wakhtigii kitaabkooda aan la nasakhin ee uu muxkamka ahaa amaa markii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo kitaabkii injiileed wuxuu noqday mansuukh buu noqday saas aawadeed nebi ciise markuu aakhiru zamaanka yimaado injiil waxba kuma xukumayo injiil la ku dhaqmi maayo wuxuu wax ku xukumayaa yacni alkitaab waasunna qur-aankii nebi maxamed lagu soo rogay iyo sunnadiisii ayuu wax ku xukumaya ya taasuu wax ku xukumaya waayo risaaladda nebi maxamed baa caam ahoo dee dadkao dhan baa loo soo diray mar haddii dadkao dhan loo soo diray nebi ciisena dadka ka mid yahay waxaa waajiba inuu nebi maxamed raaco rumeeyo shareecadiisana ku camal falo yaa qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu ullahi ilaykum jamiica tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waman lam yaxkum bima anzla allahu ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaasi waa qaar taacada ilaahay ka baxay waynu soo sheegnay aayadahan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lfaasiquun ahlu sunna waljamaaca waxay ka qabaan sidaynu dersigii hore ku soo caddaynay tafsiil bay ka qabaan oo xukmiga shareecada marka la khilaafo oo yacni marka lagu dhaqmi waayo marna waxay noqonaysaa kufri akbar iyo fisqi akbar iyo dulmi akbar gaalnimadii weynida badnayd ee millada laga baxayay bilkulliya iyo dulmigii weynaaya gaalnimada ahaa iyo fisqigii weynaaya gaalnimada ahaa bay mar noqonaysa marna waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin iyo dulmun duuna dulmin iyo fisqun duuna fisqin marka waxa weeye waxay noqonaysaa yacni kufri asqar kufri kaa weyn ka yar ayay noqonaysaa oo milladda bilkulliya aan lagaga baxayn ayay noqonaysa tafsiirka caynkaasna ahlu sunna waljamaaca waa isku waafaqsan yihiin ahlu sunna waljamaca waa isku waafaqsan yihiin culamaduna ijmaac bay ku soo naqliyeen bacdu ahlicilmi in ay saas markaa tafsiirkaasi ku sugan yahay waxay ku soo rareen ijmac waxaanay u nisbeeyeen in la yidhaahdo cala litlaaq bay u tahay xukmi bikayri maa anzala lah kufri akbar oo wax tafsiila male oo dhammaantii wix kastoo lagu khilaafaaba waa gaalnimadii weynayd in sidaa la yidhaahdaa inay tahay madhab alkhawaarij qolada lunta ee khawaarijta la yidhaahdo madhabkoodii inay tahay ayay markaa sheegeen culammadu ay markaa tilmaameen mufasiriin badanna aayadda tafsiirkeeda ay ku tilmaameen culamo kalena markaysaga ay sheegeen xataa kutub lictiqaad lagu sheegay kutub alictiqaad yacni lagu sheega xagga marka axaadiista haddii la eegana dee waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam laftiisabay ka sugan tahay inuu yidhi saddexdan aayadood intuu sheegay hiya fi lkufaari kulluha yacni markaa gaaladay ku saabsantahy gaaladay ku saabsantah yacni markaa yuhuudduna iyagoo xukunkii ilaahay dafiraya oo juxuud ku samaynaya oo inkiraya ama allah ku been abuuranaya ayay markaa xukunkan la yimaadeen yani xukunkan la yimaadeen saas aawadeed wixii ay sameeyeen yuhuuddu oo dhammaystiran ciddii samaysaa waxay noqonaysaa sida iyaguba ugu gaaloobeen bay ugu gaaloobaysaa kufri akbar oo dee waxa weeye juxuud haddii lala yimaado oo la dafiro xukun axkaamta shareecada ka mid a ee shareecada islaamka lagu yaqaano oo markaysagaa yacni qaci ah haddii la inkiro waa lagu gaaloobayaa saas aawodee ibnu jariir adabri tafsiirkiisa markuu fasirayo aayadahan waxau odhanayaa aayadahani waxay ku saabsan yihiin ahlu kitaabkay ku saabsan yihiin waxaanay ahayn dad jaaxidiin ah oo xukunkii ilaahay dafiray ayay marka ahaayeen afkay ka inkireen xukunkii ilaahay bay inkireen oo afka ka dafireen laakiin ciddii markaa iyaduna dafiraaddaasoo kale la timaadaa siday ahlu kitaabkuba yuhuud iyo nasaare ugu gaaloobeen oo kale ba iyaguna ugu gaaloobayaan siday ugu gaaloobeen oo kale ugu gaaloobayaan laakiin wuxuu tilmaamayaa markaa haddii aan dee juxuudkii lala imanin inaan markaa ficilkoodii oo dhammaystiran aan la samayn manaadkii xukun ku xidhnaa inaan lala iman wakadalika ibnu kasiirku saasoo kale u tilmaamaya markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa liannahum jaxaduu xukma allaahi camdan wa cinaadan yacni sababtay markaysagaa daalimiin iyo kaafiriin u noqdeen waa maxay liannahum jaxaduu xukma allaahi camdan wa cinaadan xukunkii ilaahay bay dafireen si badrheer ah iyo si marka waxa weeye madax adayga ayay u inkireen xukunkii ilaahay oo juxuud ula yimaadeen marka cilladii iyo sababtii muxuu ka dhigay liannahu maxay tilmaamaysaa tacliil bay tilmaamaysaa cilladii iyo sababtii wuxuu ka dhigay inay xukunka ilaahay dafireen ayuu markaa tilmaamay salafka qaarkood inay saas yadaa marka iyaguna sheegeen oo ay marka waxa tilmaameen markaysaa taasna waxaweye waa la soo wariyey culamada qaarkood waxay ku dareen shay labaad oo waxay yidhaahdeen iftiraana way sameeyeen yuhuuddu oo allaha way ku been abuurteen intay xukun iyagu dejisteen wadci ah ayaa xukunkii iyagu ay dejisteen ee iyagu samaysteen ee allah aanu soo dejinnin ayay waxay yidhaahdeen kitaabka ilaahay buu ku sugan yihi kitaabka ilaahay buu ku sugan yihi saas aawadeed labada arrin bay culamada qaar israaciyeen labada arrin bas labada arrinba axaadiis baa ku soo aroortay oo saxiixiyada ku yaalla arrinka ku saabsan iftiraaga ama been abuuradka xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyaa sheegayey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo agmariyey laba yuhuudi oo sinaystay oo la jeedlaayo oo wejiga loo madoobeeyey oo dameer la saaray oo lagu wareejinayo magaalada waana ciqaabta iyagu dejisteena samaysteen cuqubadaasi waa maxay waa aljaldu wataxmiimu watajbiya waa garaac waa jeedal iyo ataxmiim weji madoobayn iyo atajbiya dameerka si maqluuba in loo saarayo sida maqluubka waa maxay xagga dameerka wejigiisa u jeeda mooye geesta kalea qofka loo jeedinaya marka xagga dambuu qofku eegaya dabeedna markaasaa lagu kaxaynaya isagoo dameerkuna gees u jeeda qofka saarayna geesta kale u jeedo wejigana loo madoobeeyo wax madow loo mariyey lana jeedlaayo markaasaa magaalada lagu wareejinaya aljaldu wataxmiim watajbiya nabiga markii lasoo agmariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi ahaakada tajiduuna fii kitaabikum warma ma saasoo kalea kitaabkiinna ku haysaan wa fii saxiixi muslim xadiisku qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa wahada iftiraac iftiraa cala allah waa been abuur allah lagu been abuurana ta kale ku saabsan inkaarka ama juxuudkana xadiiska bukhaarigaa sheegaya fii saxiixi bukhaari waxaa ku sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yacni marka hal tajiduuna fii kitaabikum alrajma kitaabkiinna rajmi ma ku haysaan qaaluu laa najidu fiiha shay a wax rajmiya kuma hayno shay rajmi ah kitaabka kuma hayna bay yidhahdeen waa fii saxiix albukhaari saas aawadeed bay culammada qaarkood labadaa manaad sheegeen oo yidhaahdeen ciddii xukun shareecada khilaafsan intay dejiso ilaahay ku been abuurata amaba markaa xukunka ilaahay dafirta yacnii labada arrinba waa la yimaadeen yuhuudiye ciddii labadoodii oo kale la timaaddaa iyaguna waxay noqonayaan inay saasoo kale u gaaloobayaan saasoo kale u gaaloobayaan suwarka culammadu ay sheegayaan oo tilmaamayaan yacni istixlaal iyo juxuudtay doonaanba ha ka cabiraane ma mu mu'adduhu waa isu tegayaa oo markay leeyihiin markaa cidda tidhaahdaa yacni xukunka shareecada ee yacni marka casriga mu munaasib ahaa oo laguma dhaqmi karo oo saalixu ma aha zamaanka iyo wakhtiga iyo xadaarada markaa mid u munaasiba oo saalix u ah u suubama ma aha cidda tidhaahdaa waa gaaloobaysaa laba iskuma khilaafsana inay gaaloobayso wakadalika haddii la yidhaahdo xukunka shareecada khilaafsani zamanka waa u saalix waa u habboon yahay laakiin shareecada in la isku xukumo ayadaa afdal ah in markaa ashyaada kale la isku xukume shareecada khilaafsanna iyaduna waa bannaan tahayna waa istixlaalu maa xarama allah oo iyaduna waxay noqonaysaa kufri akbar haddii la yidhaahdo yacni way siman tahay shareeco in laysku xukumiyo waxa shareecada khilaafsan qaynuunka shareecada khilaafsan in laysku xukumaa waa siman tahay haddii la yahay waa sawaasiya dadkun in la kala saaraa loo baahan yahay marka wixii lagu xukumaaba waa kii kale oo waa siman tahay haddii la yidhahdona waa kufri akbar iyadana khilaaf kuma jiro haddii waxa weeye la yidhaahdo yacni markaa shareecada waxaaba ka fadilan qaanuunka yacni ayaaba ka fadilan haddii la yidhaahdo waa noocii markaa lahaa saalixu ma ahee yacni markaa ama waa ku dhowdahay iyadana waxay noqonaysaa waa kufri akbar suwarka caynkaasee culammadu ay sheegayaan ee ay tilmaamayaan ama in bannaanaansho laga ictiqaadiyo waxa shareecada khilaafsan la isku xukumo ama in shareecada lala simo ama in shareecadaba laga fadilo suwarkaasi dhammaan waa waxay culammadu isku waafaqsayeen culamaaulmuslimiin inay kufri akbara tahay culammada istixlaalka cabiraya ama juxuudka cabirayana intaasoo dhammi waxay ugu jirtaa yacni markaa manaadkay sheegeen bay u soo gudagelaysaa laakiin ciddii waajibnimada shareecada laysku xukumayo qirsan waxa shareecada khilaafsan in laysku xukumaana inaynay bannaanayn ictiqaadsan yacni markaa oo u qaba inaynay jaa'is ahayn oo bannaanayn shareecada in laysku xukumaana inay waajib tahay sidaas u qabtaa mukhaalafada markaysaga camalka ay ashyaada qaarkood ku khilaafaan yacni oo axkaamta dadka ay ku kala saarayaan ee markaysaga alfaslu bayna alkhusuumaat waxyaalaha markaa yani markaa qadaagu ku dhaco ee dadku markaysaga maxkamadaha isula tagaan camal ahaan markaysaga la khilaafo waxay noqonaysaa yani markaa kabiiray noqonaysa kabiiray noqonaysaa haddii markaa loo bareero waxa shareecada khilaafsan waxay noqonaysaa dembi weyn oo kabiiraa bay noqonaysaa kufrun duuna kufrin waatay culammadu ka cabirayaan iyo dulmun duuna dulmin iyo fisqun duuna fisqin waatay marka ka cabirayaan ay sidaas yada ah yacni ahlucilmigu dhammaan ay markaysaga ku sheegeen marka tafsiilkaasi waa sida ahlu sunna waljamaaca ay qabaan khilaafan lilkhawaarij iyagoo khilaafaya khawaarijta khilaafaya culamada ijmaaca soo rarayna dee marka madhab madhabulkhawaarij loo nisbaynayo waxay ka dhigan tahay yacni naqli lilijmac bay ka dhigan tahay in ahlu sunna sidan ku kulansan yahay kale ayay ka dhigan tahay culamada qaarna ijmaaca waaba tasriixiyeen oo culamada ijmaaca tasriixisay waxaa ka mid ah abulcabaas alqurtubi kitaabkiisa almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim yacni marka almufhim sharaxa muslim wuu tasriixinaya marka ijmaaca wuu tasriixinaya wuxuu odhanayaa wa tarku alxukmi bidalik yacni camal ahaan marka in loo khilaafo iyadoo waajibnimada la ictiqaadsan yahay bidalika taasuu hore usoo sheegay oo yacni ishaaradu ku dhacaysaayo mushaaru ileyhi ahy wa tarku alxukmi bidalik laysa bishirkin bilitifaaq shirki ma aha yacnii waafaqsani laysku waafaqsan yahay ila jirkeed ayayna shirki ahayn saas yadaabuu markaa tilmaamaya marka ijmaacana saas ayuu ku soo rorayaa marka mas'aladu tafsiilka noocaasa ayaa ku sugan kollay wakhtiyo kale ayaan markaa tafsiil aksar iyo markaa nuquusha culammada inaynu soo naqlino akhrino aynu markaysa markaa samaynay waxaynu si fiicanna ugu sii caddaynay sharaxii nawaaqid alislaam alcashara ayaynu marka ku caddaynay hadda marka ijmaalkaas iyo khulaasada mas'alada baynu ku dhaafaynaa allah waxau yidhi wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan calayh wa anzalnaa waa soo dejinnay ilayka inta adiga ka ahaatay waxaanu ku soo dejinnay alkitaaba kitaabka qur'aanka bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahaanu soo dejinay musadiqan xaaluu rumaynayaanu soo dejinnay limaa bayna yadayhi ay liladii kii istaqarra sugnaaday bayna yadayhi isaga hortii sugnaaday oo min alkitaabi xaaluu kitaab yahay waa kutubtii markaa ka horraysa oo dhan bay ku dhici wa muhayminan calayhi iyo xaaluu ka markhaati kacaayo calayhi yacni jinsiga kitaab ee ka horreeye allah soo dejiyey oo ka markhaati kacayo oo xaqnimo uga markhaati kacayo ama wa muhayminan calayhi iyo xaaluu xukumaayo kutubta ka horreysay uu xukumaayo ama wa muhayminan ay wa raqiiban iyo xaaluu ilaalinaayo calayhi jinsiga kitaab ee ka horreeyey uu ilaalinayo waxa laga taxriifiyey ama laga bedelay iyo waxaan la bedelina saxdaa u kala caddaynayo faxkum baynahum bimaa anzala allah faxkum xukum baynahum yaga dhexdooda kala xukun bimaa anzala allah ay biladii anzalahu allah kuwa allah soo dejiya ku kala xukun walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda waxa nafahoodu jecel yihiin ha raacin camaa jaa'aka min alxaq xaal aad ka weecanayso camaa jaa'aka kii ku yimi aad ka weecanayso oo min alxaqi xaq ah xaaluu xaq yahay likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaaja likullin jacalnaa qolo kasta waxaan u yeelnay iyo ummad kasta waxaan u yeelnay ama likullin jacalnaa nebi kasta waxaan u yeelnay labada waa loo fasiraa waana islaasimayaan likullin jacalnaa ay likulli ummatin ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelnay minkum oo idinka idinka mid ahaatay shircatan yacni wadiiqaan u yeelay yacni markaa wadda aroor baan u yeelay wa minhaajan iyo wadda ayaan u yeelay walow shaaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa inuu ummad keliya idinka yeelo isku diin ah la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad keliyuu idinka dhigi lahaa walaakin liyabluwakum ay walaakin faraqakum ha yeeshe waa idin kala duwo waa idin kala geeyey oo wuxuu idinka dhigay umam kala duwan oo qaarkoodna ay muslimiin yihiin qaarkoodna ay gaalo yihiin liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu idinka yeelo idin kala geeyey oo umma waaxida aanu idinka yeelin umam shata uu idinka dhigay suu idinku imtixaano fii maa aataakum wuxuu idin siiyey uu idinku imtixaano waxaa loo jeedaa yacni markaa waxaa lagu imtixaanayaa kitaabkii loo soo dejiyey iyo wixii kale la siiyeyba fastabiquu alkhayraat u beratama u kala dheereeya khayraadka ila allahi marjicukum xagga allah oo keliya ayuu ahaaday noqodkiinnu ama marjicukum celintiinnu xagga allah bay ahaatay oo xagga rabbi baa laydin celinayaa jamiican xaala dhammaantiintihiin baa laydin celinayaa kun baa laga xaalaynaya fayunabbi'ukum waa idinka warramaya allah bima kuntum fiihi takhtalifuun waxaa ahaydeen qaar isku khilaafsan oo isku maandhaafsan ayuu idinka warramaya wa an ixkum baynahum bima anzala allah wa an ixkum kala xukun baynahum yaga dhexdooda waxaad ku kala xukuntaa bima anzala allah ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyey ku kala xukun walaa tattabic raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda waxa nafahoodu jecel yihiin ha raacin waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka fitnadooda ka digtoonow ay kaa fitnaynayaan can bacdi maa anzala allah laba tafsiir baa ku sugan waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka in ay kaa fitneeyaan ka digtoonow can bacdi maa anzala allahu ilayk kuwa allah kugu soo dejiyey adiga intii ka ahaatay uu kugu soo rogay wax ka mida inay kaa leexiyaan oo kaa weeciyaan ka digtoonow oo laga tilmaamayo waxdarhum an yaftinuuka ay min an yaftinuuka ama lianlaa yaftinuuka mafcuulun lahu laga dhigo digtoonow yacni iyaga ka digtoonow an yaftinuuka ay lianlaa yaftinuuka si aynay kuu fitnayn uga digtoonow ama la yidhaha waa beddelu ishtimaal maxay beddel ka tahay humtay bedel ka tahay waxdarhum ka digtoonow yaga an yaftinuuka fitnatahum waa beddelu ishtimaale fitnadooda ka digtoonow oo fitnadu iyagay ku sugan tahay yaa acjabanii zaydun cilmuhu bedelu ishtimaal weeye fain tawallow hadday jeestaan faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allaahu allah inuu doonaayo uuna an yusiibahum bibacdi dunuubihim inuu markaa haleeshiiyo masaa'ib iyo dhibaatooyin iyo cuquubo uu ku haleeshiiyo bibacdi dunuubihim dembiyadoodii wax ka mid a wa inna kafiira min annaasi la faasiquun in badan oo dadka ka midi ah la faasiquuna qaar taacada ilaahay ka baxay weeye afa xukma aljaahiliyati yabguun ma xukunka jaahiliyada ama xukunka gaalada yabquuna doonayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi allah yaa ka wanaag badan xukman xagga xukunka yaa uga wanaag badan liqowmin ay cinda qowmin qole agtood yaa uga wanaag badan qoladaasoo yuuqinuuna yaqiininayo si yaqiina xukunka ilaahay u rumaynaaya allah wuxuu inoo sheegayaa kitaabka qur'aanka allah inu ku soo rogay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa anzalnaa ilayka alkitaaba nebiga lala khitaabaya alkitaabana waxaa loo jeedaa qur'aanka loo jeedaa kitaabkaas xaq baa ilaahay ku soo dejiyey kutubtii ka horraysoo dhanna waa rumaynaya musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaab min alkitaab waxaa loo jeedaa kutubtu allah soo dejiye ee ka horraysay oo dhan baa loo jeedaa waa alkitaab waa mufrade waxaa la odhanayaa asha ku jirtaa jinsiye oho waxaa laga tilmaamayaa jinsa alkitaab baa laga tilmaamaya marka jinsigaa kitaabkuna wuxuu ku dhacayaa kutubta la soo dejiye horeo dhan buu ku dhacaya mm, limaa bayna yadayhi min alkitaab kutubtaa ka horraysay kuwa laynoo magacaabay laynoo sheegay sida towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kuwaan laynoo sheegin ee laynoo magacaabin inta mid walba waa rumaynaya wa muhayminan calayh waa ka markhaati kacaya ama waa ilaalinaya ama waa xukumaya inuu xukumayo waxaa ka imanaysa wuxuu kala caddaynayaa waxa taxriifkooda iyo beddelaadooda ah oo yuhuudi iyo nasaaradu ay beddeleen iyo waxa marka aynay beddelin ee munasalkii allah soo dejiyey ah ayuu kala caddaynaya waa xukumayaayo waxa lagu camalfalayo camalfalkiisii uu baaqi yahay iyo waxa markaa camalfalkiisu aanu baaqi ahayna la nasakhu kala cadaynaya marka xaakiman iyo shaahidan iyo raqiiban iyo inta mid walba waa lagu fasira ya waa kitaab ilaalinaya oo xukumaaya oo markhaati u ah kitaa kutubtaa hore markhaati ku ah hmm, waana xaakim xukumaya faxkum baynahum bima anzala allah waxaad ku kala xukuntaa dadka wuxuu allah soo dejiyey ku kala xukun kuwa allah soo dejiyey waxyigaa ku kala xukmi marka faxkum baynahum bima anzala allah inay caamtaa fiican culamada qaar waxay u fasireen in ahlu kitaabkii laga tilmaamaayo marka waxaway dadkao dhan baa laga tilmaamaya waxaad ku kala xukuntaa bima anzala allah hawooyinkooda iyo waxa nafahoodu jecel yihiinna ha raacin oo ha ka leexanin xaqa way iswaafiqi mayso alhuda iyo alhawa hawada haddii la raaco waa laga weecanaya hanuunkii fain lam yastajiibuu laka faaclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum hadday adiga ku ajiibi waayaan oo ku raaci waayaan waxaad ogaataa inay hawooyinkoodi iyo waxa naftoodu jeceshahay ay raacayaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja yacnii qolo kasta iyo ummad kasta waxaan u yeellay yacni markaa shareeco yacni waddo iyo wadiiqaan u yeellay shircada iyo minhaajku labaduba waa waddada weeyi laakiin shircada waxaa la yidhahdaa wadda aroorka la yidhahdaa marka biyaha waddooyinka markaysa marka yacni aroorka ah ee loo raaco ayaa shirca la yidhahdaa wadda aroorka la yidhahda minaadkana waddada weyn baa la yidhahdaa waddada weyn ayaa markaa la yidhaahdaa marka labadu waa wadda weyn marka waxaa laga tilmaamayaa sida de biyaha loogu arooro oo markaa biyaha xaaja loo qabaa waa la haraadayaa oo dee waxa weeye dadkii inay ka cabbaan iyo xoolihii inay ka waraabsadaan mid walba ugu baahan yihiin waa u aroorayaan shareecada saasoo kalea dee oon loo qabaa oo qulubta iyo arwaaxda iyo nafuhba ay u baahan yihiin marka waxa weeye yacni waxaa laga yacni markaa laga soo qaatay dee sidaasoo kale in loogu arooro inay tahayoo yacni markaa wixii mas'ale loo baahan yaba xagga sharcigunbaa la aadayaa ay tahay in la qabto oo markaa yacni xagga sharciga loo kaco likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaaja nebiyadu dhammaantood waa isku diin diimo kala tagan maaha yaan la moodin nebiyadu inay adyaan shataa la yimaadeen dhammaan islaamnimay la yimaadeen diinkoodu waa waaxid weeye diinkana waxaa laga eegaa asalka ayaa laga eegaa bacdulfuruuc oo sharaa'icda ka mid mida way ku kala duwan yihiin sida aayaddanba sheegaysa marka likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja iyo aayadaha kale tilmaamaya wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun iyo sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan yacni marka aayadaha markaa saasoo kale tilmaamaya oo nebiyada kale wixii loo sharciyey isagana in loo sharciyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni markaa loo sharciyey laga tilmaamaayo iyo yani fabihudaahu muqtadi lancaam oo kale waxaa laga soo warramay siddeed iyo toban nebi baa lasoo sheegay siddeed iyo tobankii nebi markii lasoo taxay oo lasoo sheegay ayuu allah wuxuu yidhi fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo hanuunkii nebiyada ku daya ilaahay yidhi markaasay isu waafaqaysaa hanuunkoodii ku dayo iyo yacni nebi maxamed waxaa loo sharciyeeyey iyo ummaddiisaba wixii nebiyadii hore nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi ciise iyo nebi muuse iyo loo sharciyey nebiyadii ululcasmiga ahaa ayaa isagana loo sharciyey iyo nebiyada dhammaantood tawxiid baa lala soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi inna macshara alambiyaa ikhwatu callaatin ummahaatuhum shata diinuna waaxid yacni nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ururka nebiyadan soo gaar yeelayaaye yacni waxaannu ka dhigannahay walaalo isku aabba'a oo kale hooyo oo kaleaannu ka dhigannahay walaalaha isku aabbaha ee kale hooyada ah ummahaatuhum shata hooyooyinkoodu waa kala tegan yihiin laakiin nasabkay ku abtirsanayaanee sheeganayaan waa isku mid mid waliba waa inay hebel hebel hadda maaragta isku nasab bay sheeganayaan diinunaa waaxid buu ka daba keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam diintayadu waa mid qura diintayadu waa mid qura haddaanu nebiyada nahay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka e, aayaadka aynu e, tilmaannay iyo xadiiska aynu sheegnay iyo e, aayaddan see loo kulminaya likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja waxaa la odhanayaa towxiidkii asalka marka laga eegaayo usuusha waa isku mid bay ka yihiin nebiyadu makaarimul akhlaaqa isku mid bay ka yihiin sharaa'icda qaybo ka mida isku mid bay ka yihiin bacdu sharaa'ic bay ku kala tegan yihiin hadda sharaa'icdoo dhan maaha culamada qaar baa cabbira yacnii waxay iskaga mid ka ahaayeen usuusha laakiin sharaa'icday ku kala duwanaayeen itlaaqaasi jayid maaha sharaa'icdoo dhan kuma kala duwanayn laakiin fii bacdi sharaa'ic ayay ku kala duwanaayeen nebiyadu markaasaa waxa nebiyada qaarkood ashyaada xalaasha iyo xaaraanta wax markaa nebiyada qaar loo banneeyey nebiyada qaar laga xaaraantinimeeyey wax nebiyada qaar lagu waajibiyey nebiyada qaarkood aan lagu waajibin wax ummadaha qaar lagu waajibiyey ama laga xarimay baan ummadaha qaarkood laga laga xaaraantinimayn wahaakada marka likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaaja waxaa looga jeedaa fii bacdi sharaa'ic oo axkaamta camaliga ah inay ku kala duwanaayeen taasaa laga tilmaamaya walow shaa allahu la jacalakum ummatan waaxida hadduu ilaahay dooni lahaa wuxuu idinka dhigi lahaa ummad oo isku diin ah ayuu idinka dhigi lahaa laakiin wuxuu idin kala duway oo qaar iskhilaafsan idinka yeelay suu idin imtixaano marka horena dee imtixaan baaba laynoo abuuray aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala fastabiquu alkhayraat ila allahi marjicukum jamiica fayunabi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun aayadda kale allah wuxuu amrayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ku kala xukumo waxyiga allah soo dejiyey wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum culamada qaarkood waxay yidhaahdeen aayadda hore aayaddii hore aynu soo marray fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum aayadda labiyo afartanaad oo allah uu sheegayay hadday ahlu kitaabku ku yimaadaan ama kala xukun ama ka jeeso oo nebiga takhyiir la siiyey oo la doorgeliyey la doorransiiyey ayaa aayaddan lagu nasakhay culamada qaarkood mareen calaa kulli xaal laakiin naskigaasi daahir ma aha waayo dee naskiga waxaa ka horeeya jamcigaa ka horeeya labada daliil haddii loo maaro waayo oo la jamcin kari waayo jamci maqbuul ah la kulmin kari waayo markaasaa la yidhaahdaa naasikh iyo mansuukh inay yihiin lagu xambaarayaa hadday la garanayo siday u kala horreeyeen laakiin inta la jamcin karayo jamci maqbuul ah looma kacayo xagga naskhiga loo kici maayo yaa waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskun buyiina marka jamciga muqadama horeeya jamcina waa suuragal waan ixkum baynahum bima anzala allahna waa caam yacni ku kale xukun waxaa allah soo dejiyey aayaddan kalena waxay ku saabsanayd qolyihii ahlukitaabka ayd bay ku saabsanayd qolyihii kitaabka ahaabay ku saabsanayd samaacuuna lilkadibi akkaaluun lilsuxti fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum falan yaduruuka shay'a wain xakamta faxkum baynahum bilqasd ina allaha yuxibu almuqsitiin wa kayfa yuxakimuunaka wa cindahum altawraatu fiiha xukmu allah marka waxaa weeye yacni sababu nuzuulka hadday tahay asbaabta aayaddu aayaadkani ku yimaadeen iyo hadday tahay siyaaqu siduu caddaynaayo waxay markaa ku tusinaysaa in ahlu kitaabkii ay ku saabsanayn aayaddan dambana waxa weeye waa caam culamada qaar waa u fasireen iyada lafteeda ahlu kitaabka in looga jeedo laakiin atacmiimu axsan in la caam yeelo ayaa sii fiican iyaguna waa soo gudagelayaan khayrkoodna waa soo gudagelayaan wa ixkum baynahum bima anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum nebigu hawooyinkoodiiyo waxa nafoodu jeceshahay inuu raacaa mid dhacaysa may ahayn oo ilaahay baa ka dhowro nebigu waa macsuum buu ahaa laakiin waxaa loo diidayo laga reebayaa yacnii isaga waa lagu halqabsadaye ummaddiisay u dhacaysaa hadda maaragta waxay noqonaysaa almuraadu ummatu cidda leeyahay hawooyinkooda ha raacinaya waxa nafoodu jecel yihiin ummadda ayaa loo jeedaa innagaa laynoo jeedaa waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk waayo nebiga ilaahay baa ka dhowray oo ka ilaashay inuu hawooyinka gaalada iyo waxa nafahoodu jecel yihiin inuu raaco iyo inay ka fitneeyaan waxyiga allah soo dejiyey wax ka mida ilaahay baa ka dhowroo ka ilaaliyey macsuum baanu ahaa allah waxau yidhi wa anzalnaa ilayka alkitaaba wa anzalnaa waa soo dejinnay ilayka intii adiga ka ahaatay yaa muxammadu yaa nebiy allaahi nebiga ilaahayow alkitaaba kitaabka ayaanu kugu soo dejinnay alqur'aana qur'aanka bilxaqi xaq baanu ku soo dejinnay waxa bannaan bilxaqi inaad ka dhigto ba'da tacadiye ka dhigto o anzalnaa ku tacalluq siiso iyo inaad musaaxabo ka dhigto multabisan bilxaqi markaa la yidhaahdo marka multabisan bay markaa ku tacalluqaysa marka marna waa la xaalaynayaa marna waxaa laga dhigayaa un tacdiya laga dhigayaa ficilkaa lagu tacalluq siinaya waa laba macne macnaha isagu wuxuu maray tacalluq anzalnaa lagu tacalluq siinaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa wa anzalnaa waa soo dejinay ilayka intii adiga ka ahaatay waxaanu kugu soo dejinay nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam alkitaaba kitaabka qur'aanka ah bilxaqi xaq baanu ku soo dejinnay mutacalliqun bianzalnaa waxay ku tacalluqaysaa anzalnaa bay ku tacalluqaysaa oo jumladan ficliyada ee ba'da la geliyey waa maxay sababtii la odhan jiray jarku wuxuu caddeeyaa isimkuu caddeeyaa yacni jarku isimnimadu caddeeyaa sababtii la odhan jiray waxaa la odhanayaa maqsuudun bilafdiha weeyo jumlada maadaama lafdigeeda loo qasday hadda markaa isim bay noqotay kullu maa qusida bilafdihi fa huwa smun wax kastoo lafdigiisa loo qasdaa waa magac buu noqday mutacalliqun bianzalnaa anzalnaa ayuu ku tacalluqaa wejiga kale waxay noqonaysaa bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahay multabisan bilxaqi xaaluu kitaabku yahay baanu soo dejinay oo kitaabkaa laga xaalaynayaa bilxaqina multabisan oo la qadaraayo baa uu musaaxabo weeyaan markaase baa ay ku tacalluqaysaa musadiqan xaaluu rumaynaayo ayaanu soo dejinay limaa bayna yadayhi ay liladii kii istaqara bayna yadayhi isaga hortii sugnaaday qablahu hortii sugnaaday ama ahaaday oo min alkitaabi xaalu kitaab yahay ama kitaab ku caddaaday mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku jiray caddaynaysa wa muhayminan iyo xaaluu markhaati kacayo shaahidan calayhi jinsiga kitaab ee ka horreeyey oo ku markhaati kacay meel alkitaabi baan loo jeedin kitaab keliye jinsi kitaab baa loo jeedaa oo kutubtii hore oo dhan ku rumoobaysa hadday tawraad tahay iyo hadday injiil tahay iyo hadday zabuur tahay iyo wakayriha marka maadaama lafdigiisu mufrad ahaa walow jinsiba ha looga jeedin damiirkii loo celinayana mufrad baa laga dhigay ya wa muhayminan iyo xaaluu markhaati kacayo ayaanu soo dejinay kitaabka qur-aanka ah shaahidan uu markhaati kacayo calayhi ay cala alkitaabi jinsiga kitaab xaaluu ku markhaati kacayo oo ku marag furayo muxuu ku marag furayaa inuu asalkiisu xaq yahay oo kalaamullaahi yahay yacni wuxuu markaa ku marag furayaa inuu allah xaggiisa ka yimi yacni taasuu ku ah, markhaati furaya qadarka xaqee ku jira ee aan taxriifaadkoodii ka mid ahayna wuu caddaynayaa inuu xaq yahay wixii aanu ka aamusin ila ashyaada wuxuu ibtaalinayo burinaayo iyo wuxuu markaas sugayo oo rumaynaayo iyo wuxuu ka aamusaya u qaybsamaan waxaa kaloo loo fasiray wa muhayminan calayhi ay waxaakiman calayhi xaalu xukumayo kutubtaa ka horraysay ama wa muhayminan calayhi ay wa raqiiban calayhi xaaluu kutubtaa hore ilaalinayo oo taxriifkii iyo wixiibuu ka ilaalinaya wuxuu caddaynaya waxa taxriifkaa ah inay taxriif yihiin walkitaabu kitaabkuna bimacna alkutub kutub buu la macno yahay yacni markaa jinsulkitaab baa loo jeedaa ashaa jinsiye ah faxkum baynahum dhexdooda kale xukun bayna ahli ahlilkitaabi ahlu kitaabka dhexdooda kale xukun idaa taraafacuu ilayka hadday xukunka kuu soo kor yeelaan oo isula kaa yimaadaan kala xukun wuxuu sheikhu maray baynahum damiirka in loo celinaayo ahlu kitaabka oo bayna ahlilkitaabi macnuhu dhacay sidaa mufasiriinta qaarkood baa maray laakiin mufasiriinta qaar waxay doorteen oo ibnu kasiir wakhayruhu ka mid yihiin baynahum in loo jeedo bayna annaasi carabiyihim wa cajamiyihim yacni markaa dhammaan dadkao dhan in laga tilmaamayo kooda carabta iyo kooda cajamta kooda ahlu kitaabkaa iyo kooda aan ahlu kitaabka ahayn oo dad oo dhan loo celina sidaasaana fiican qaacid culammadu waxay sheegaan tafsiirka haddii laysku khilaafo mas'alo waa qaacido muhima haddii tafsiirka markaa mas'alo la ysku khilaafo tafsiir ku saabsan oo tacmiim iyo takhsiis bimacnaa khusuus in lagu xambaaro iyo caam in lagu xambaaro laysku qabto daliil khusuuska caddaynaya haddaanu jirin cumuumka in lagu xambaaraa fiican waayo khusuuskii wuxuu soo gudagelayaa macnihii gaarka ahaa cumuumkuu soo gudagelaya cumuumkuu soo gudagelaya marka daliil caddaynaya in khaasnimo looga jeedaa haddaanu jirin lafdiguna uu aqbalayo tacmiimkii caamyeelista ayaa ka fiican takhsiiska ka fiican marka faxkum baynahum waxaa fiican faxkum bayna annaas in laga tilmaamaayo ahlu kitaabkuna waa soo gudageliyay faxkum baynahum dhexdooda kala xukun bimaa anzala allahu kuwii allah soo dejiye ku kala xukun walaa tattabic ahwaa'ahum ha raacin hawooyinkood iyo waxa nafahoodu jecel yihiin caadilan xaalaad ka weecanayso camaa jaa'aka min alxaq waxa ku yimi aad ka weecanayso ka leexanayso oo min alxaqi xaq ahaaday xaaluu xaq yahay ama xaq ku cad yahay camaa jaarkiiyo majruurka wuxuu ku tacalluq siinayaa caadilan marka mutacalaqa jaarkiiyo majruurka wuxuu ka dhigay kown khaasa buu ka dhigay culamada qaarkood way naqdiyeen culammada sidan martay oo jalaaldiin asuyuuti waa looga horreeyey ama abulbaqaa baa maray ama kashaafka labada mid marka samiin alxalabi wuxuu tilmaamayaa kown khaasa in la qadaro inay tahay qaacidadii mid khilaafsan waxaa jira kown khaasa iyo kown caama kownka caamki waa maxay waa istiqraarka iyo kaynuunada iyo markaa waxaa la midka ah kaa'inun iyo mustaqirun iyo marka la sheegaayo waa kown caam ah dateha zaydun filbeyti ninka zayd la yidhahdaa gurigu ku sugan yahay ku sugan yahay taa aad sheegaysaa waa mustaqirun ama kaa'inun kown caamaa la yidhahdaa kown caamaa la yidhahdaa marka filbeyti keliya haddaad tidhahdo waxaa la yska garanayaa kaynuunada ama ku sugnaanshaha in laga tilmaamaayo waa la yska fahmaya ya waa arrin la yska garanaya laakiin haddaad u jeedo naa'imun fi lbeyti guriga gudihiisuu hurdaa hurdadu maxay noqonaysaa waa hurdaadu waa kown caama mise waa kown khaasa waa kown khaasa waa kown khaasa wuxuu u baahan yahay inuu markaa isaga la bacdhabo oo la sheego aad tidhaahdo zaydun naa'imun fi lbeyti ya waayo filbeyti zaydun filbeyti inaad tidhaahdo mid laga garanayo maaha naa'imun filbeyti mid laga garanaya maaha oo kownka khaaska ahi wuxuu u baahan yahay dikri la sheegu u baahan yahay saas aawadeed bay culammadu yidhahaan kownka caamka ahi waa waajibu lxadfi oo in la xadfo ayaa waajiba ah. oo in la sheegaa ma bannaana kownka khaaskiina waa waajibu dikri in la sheegaa waajiba ah. oo in la xadfa ma bannaana midba sibaa u asala ya saas aawadeed qaacidada markay carabi ahaan u sheegeen waa qaacida carabiye ayaa waxa ishkaal gelisay falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu mustaqiran hadday kown caama ahayd ila weydinkii yidhi kownka caamkii waa waajibulxadfiye qur-aanka waxaa ku sugan iyadoo la sheegay maxaa ka odhanaysaa fii suurati namli falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu waxay ku awileen macno khaas hadda in looga jeedo oo maxay ah cadamu taxaruk in laga tilmaamaayo isagoo saakinoo xasilloon oo marka meel fog inta wax laga soo qaado la keeno deg deg lagu keeno dee wuu yaro ruxmaa soo maa ya si degdega marka loo dhigo wuu dhaqdhaqaaqaya sooma waa ruxmaya marka waxa weeye iyadoo ilbidhiqsi lagu keenay deg degna lagu keenay meel fogna laga keenay uuna culus yahay ayaa haddana dhigis la dhigay isla markiiba waxaad mooddaa mar hore in la dhigayba yacni xoogga lagu dhigay iyo sida loo dhigay mid iska sii ruxmayey ma ahayn marka mustaqirran waxaa looga jeeday markaysagaa yacni ma dhaqdhaqaaqayn waxay u awiileen marka maxay macno kown khaasay u awiileen hadda maaragta kownka khaaskii haddaba waajibu dikri in la sheegaa waajiba waxaynu ku soo aragnay iyadoo la xadfa aynu soo aragnay ya waxaynu ku soo marray dersigii hore aynu ku soo marrayba wa katabna calayhim fiiha ana alnafsa bialnafsi walcayna bilcayni waalanfa bilanfi waludna biludni walsinna bisinni oo marka leeyahay tuqtalu binnafsi dee tuqtalu waa kown khaasa ah. tufqa'u bilcayni yujdacu bilanfi tuqtacu biluduni halkaa lafteeda ishkaalka waa keeneen culammadu waa kownkii khaaskaoo la xadfay waxaana tidhaahdeen waa waajibu dikri oo lama xadfi karo waxaa la hayaa iyadoo la xadfay halkaana mudaaf bay qadareen waa si qaacidadii ay u dhowraan markaasay yidhaahdeen anna qatla nafsi kaa'inun binnafsi dilka naf la dilaya mudaafka in la xadfaada isaga waa bannaanta wamaa yali lmudaafa ya'tii khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa anna qatla nafsi binnafsi ay biqatli nafsi ya wa ana faqa alcayni bifaqi lcayni mudaafka xadafkiisu isagu markaa ishkaalkaa mari siyaalo kale ay yidhahdeenna waa jiraan calaa kulli xaal allah wuxuu ihi walaa tattabic ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacin caadilan xaalaad ka weecanaysay qadareen caadilan xaalaad ka weecanayso ka leexanayso camaa jaa'aka min alxaq wixii ku yimi oo xaq ah culamada qaar waxay haddaba mareen walaa tattabic in laha waxaa la tadmiiniyey yacni tansarif ama tanxarif ha ka weecannin yacni markaa raacis marka lehe waa tadmiin tadmiin waa maxay ficil baa ficil kale macnihii la cabsiinayaa markaasaa macnaha ficilka inta la soo qaadaa macnahan kale ficilkan kale la dhex gelinaya waxaana qariino u ah yacni xarafka lagu gudbiyey ama gudbin la'aanta aan la gudbin ee sidiisa loo gudbiyo loo tallaabiyey ama xarafka lagu gudbiyey ficil baa waxaa la yaqaanaa xaraf inuu ku gudbo xuruufta markaa dee isticmaalayso xarafkaa doonto ma gelin kartid carabi meeshay u isticmaashay dee in la geliyo ayuunbaa la gelinayaa ee xaraf kaloo aan carabi u isticmaalin ficilkaa in lagu gudbiyo laguma gudbiyo hadday dhacdo maxaa la sameeyaa haddii la arko cid hadalkooda la xujaysanayo la ictibaarinayo ama e, la xujaysanayo amaba la ictibaarinayo la daliishanaayo ama shawaahid laga dhiganaayo inay ku timi waxaa lagu xambaaraa tadmiin tadmiinku waa jiraa tadmiinku waa maxay ficil baa ficil kale macnihii la dhex gelinaya markaasaa ficilku labadii macnoba wada faa'iideynaya qariinana waxa ah xarafka lagu gudbiyey waayo waxaa la yaqaanaa xarafka ficilkan kalaa ku gudbee ficilkani kuma gudbo ama ficilkan baaba mutacaddi ah iyadoo xaraf lagu gudbinayaa la arkay carabina uma isticmaalin xaraf lagu gudbiyo waxaa la odhanayaa waa tadmiinoo waxa la cabsiiyey ficil xarafkan ku gudbaa la cabsiiyey marka labadii macnaba meesha waa ku jiraan hadda haddamaaragta labadii macnaba meesha waa ku jiraan yashrabu biha almuqarabuun shariba yashrabu fii luqati alcarab waa ficil mutacaddi ah sharibahu baa la yidhahdaa waa cabay ee shariba bihi lama yidhaahdo fii luqati alcarab haddaba qur'aanka markay ku timi maxaa lagu fasirayaa oo tadniin weeyaan baa la odhanayaayo macnihii yarwaa baa ku jira isaguna meesha bidaliil xarafka lagu gudbiyey waayo sidiisuu ficilkani mutacaddi u yaho u tallaabaayo u gudbaa marka maadaama ba' lagu gudbiyey ficil ba' ku gudba baa meesha isaguna ku qarsoon oo ficilkan la cabsiiyey idan waxay noqonaysaa yashrabu biha almuqarabuun waxaa cabbaaya oo wayarwaa ka oombeelaya rawiya yarwaa waa markuu biyaha markaysagaa yacni qofku cabbo oo ka ombeelo ya oo ka cokanaanaya almuqarabuun waa yahay marka waxay yidhahdeen walaa tattabic ahwaa'ahum waxaa looga jeedaa ay walaa tanxarif ama walaa tansarif muttabican ahwaa'ahum ha ka weecanin adigoo hawooyinkooda raacaya camaa jaa'aka kii ku yimi xaggiisa ha ka weecan oo min alxaqi xaq ah xaalu xaq yahay likullin jacalnaa minkum likullin jacalnaa ay likulli ummatin ummad kasta waxaan u yeelnay likulli ummatin jacalnaa baa macnuhu u dhacaya ummad kasta waxaan u yeelnay ummaddaasoo minkum idinka idinka mid ah ayuha alumam ummadahow ummadihii o dhan baa lala hadlayaa saabiqihim wa laaxiqihim shircatan shareecaan u yeellay wadda aroor baan u yeellay wa minhaajan yacni dariiq baan u yeelay wadda cad baan u yeellay dariiqan waadixan dariiq cad wa fi diini diinka ku sugan yamshuuna calayhi oo ay ku soconayaan walow shaaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa jaclakum ummatan waaxidatan ummad keliya inuu idinka dhigo uu dooni lahaa shaa'ada mafcuulkeeda waa la xadfaayo markay yacni markaa shardiyo noqotona jawaabu shardigaa laga qaataa mafcuulka ya la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ay lasayarakum ummatan ummad buu idinka yeeli lahaa ummaddaasoo waaxidatan keli ah calaa shariicatin waaxida shareeco keliya ku sugan ummad keliya waxaa la yidhahdaa hadday isku diin tahay laakiin ciddii kala diin ahi umma waaxida maaha waa umam waa ummado kala tagan kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacasa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin dadku ummad keliyay ahaayeen bimacnaa cala alislaam bay dhammaan ku sugnaayeen umma waaxida saasaa laga tilmaamaya hadday kala diin yihiin ummad keliya maaha walaakin liyabluwakum ay walaakin faraqakum ha yeeshee waa idin kala geeyey oo waa idinkala kaxeeyey firaqan firqooyin iyo ummado ayuu idinka dhigay ummado kala duwan qaar islaam yihiin qaarna gaalo yihiin wuxuu idinka yeelay yacni firaq iyo umam liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed ay liyakhtabirakum inuu idin imtixaano daraaddeed fiima aataakum wuxuu idin siiyey idinku imtixaano iyaahu oo min asharaa'ici sharaa'ica almukhtalifati kala duwan aata wa bimacnaa actaa laba mafcuul bay qaadataa mafcuulkii koowaad baa jooga aataakum kii labaad baa xadfanoo iyaahu ah caa'idkiina noqonaya u noqonaya maada waayahay min asharaa'ici almukhtalifati oo shareecooyinka kala duwan ah liyandura almutiica minkum waalcaasi si uu u eego almutiica ka markaa ateeca minkum ee idinka idinka midka ah waalcaasiya ee ka caasiga ah. minkum waxay markaa dee taabic u tahay almutiica oo waanaad xaalayn kartaa sifana waad ka dhigi kartaa waxay ku dhisan tahay in sifo laga dhigi dhigiyo in xaal laga dhigo waxay ku dhisan tahay marka asha ku jirta almutiica ayaa jinsi ah jinsiye ah waa jinsi almutiic marka xagga macnahay nakire ka tahay xagga macnaha maadaamay nakire ka tahay waxa daba dhacee taabica u ahay ama jumlo ha noqdo ama yaanu jumloba ahaane yacni shibhu jumlo ha noqdee wuxuu markaa noqonayaa yacni xaal iyo sifa labaduba ku bannaan yihi walaqad amuru cala ala'iimi yasubunii mid mucayana looma jeedo waxaan soo maraa buu yidhi markaysaga kii la'iimkaaha baan soo maraa buu yidhi xumaa yasubunii la'iimkaasoo yasubunii icaayaya ama xaalu la'iimku yasubunii icaayaya yasubunii waxa weye jumlada waxaad ka dhigi kartaa xaal waxaad ka dhigi kartaa sifo xaalnimadu waxay ku dhisan tahay isim mucarafaa horreeya oo alleh ya saas aawadeed waad xaalayn karta sifaduna waxay ku dhisan tahay xagga macnuhu nakire ka yahay oo mid mucayana looma jeedee mid kastoo la-iimaa loo jeedaa halkanna mid kastoo mutiica loo jeedaa liyandura si u eego u arko si u arko almutiica si uu arko almutiica ka mutiica ah minkum xaalu mutiicaasi kaa'inan minkum idinka idinka mid yahay ama mutiicaasoo kaa'inan minkum idinka idinka mida ah. alkaa'ina minkum alkaaina minkum markaad sifada ka dhigayso waalcaasiya iyo ka caasiga siuu labada mid walba u arko aragga uu arkayana waxaa ka dhalanayaa inuu abaal marinayo fastabiquu alkhayraat khayraadka u kala dheereeya u beretama saaricuu ilayha khayraadka u kala dheereeya oo u tartama ila allaahi marjicukum xagga allah oo keliya ayaa noqodkiinnu ahaaday ama marjicukum celintiinnu ahaatay waxaad u fasiri kartaa masder loo idaafeeyey faacilkiisii ama masder loo idaafeeyey mafcuulkiisii labada mid walba maxaa loogu fasiri karaa culamada qaarba mid bay u fasireen waxaa loogu fasiri karaa rajaca yarjicuba waxay leedahay laazim iyo mutacaddi labadaba rajaca yarjicu rujuucan iyo rajaca yarjicu rajcan ya rajaca waa noqday yarjicu waa noqonayaa rujuucan noqod buu noqonayaa marjica labadu waa masderka miimiga waa ka sameeyey rajacahu yarjicuhu rajcan rajacahu waa celiyaa la yidhahdaa fain rajacaka allaahu ilaa daa'ifa falaa tarjicuuhunna ila alkufaar yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawla damarta marka mafcuulka toos bay u qaadanaysaa taasi bimacnaa raddo weeye marka marjicukum xagga allah oo keliya baa celintiinnu ahaatay jamiican xaala dhammaantiin tihiin mudaaf laga xaalaynayaa waayo mudaafkaa ku camal falay ama faacilnimaha ugu camal falo haddii la waa tii laasimka ahay ama mafcuulnimaha ugu camal falo haddii la yidhahdo waa tii mutacadiga ahayd xagga allah waxaa laydinku celinayaa ama xagga allaha ugu noqonaysaan bilbacsi soo saaritaan laydin soo saaro fayunabi'ukum waa idinka warramaya allah bimaa kuntum fiihi takhtalifuun waxa ahaydeen gudihiisa qaar isku maandhaafa ama isku khilaafa oo min amri diini umuuraha diinka yacni ah wayajzi kula minkum bicamali wuxuu ka abaalmarinayaa mid kastoo idinka midana camalkiisii buu ku abaalmarinayaa yani jazaagii camalkiisii wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah wa an ixkum kala xukun baynahum yaga dhexdooda waxaad ku kala xukuntaa bimaa anzala allaahu ay biladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyey walaa tattabicha raacin ahwaa'ahum hawooyinkood iyo waxa nafahoodu jeceshahay ha raacin waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka lianlaa yaftinuuka si aynay kuu fitnayn bimacnaa kuu lumin ka digtoonow si aynay kuu lumin oo la yidhahdo waa mafcuulun lahu laadana weliba waa la qadaraya laadana waa la qadaraya yudiluuka ay lianlaa yudiluuka si aynay kuu lumin can bacdi maa anzala allahu ilayka kuwa allah kugu soo dejiyey wax ka mida si aynay kaaga lumin wejiga kale waxay tahay wa in la yidhahdo an yaftinuuka taqdiir waxba uma baahnee waxay noqonaysaa bedel ishtimaal bay noqonaysaa marka macnuhu wuxuu dhacaya waxdarhum yaga ka digtoonow an yaftinuuka yacni anta iyo ficilka ka dambeeya masderkii ka dhalaali una idaafee markaa isimka fitnatahum fitnadooda ka digtoonow ka beddelow fitnadooda ka digtoonow ay kaa fitnaynayaan can bacdi maa anzala allaahu ilayk ay kaa luminayaan wuxuu allah kugu soo dejiyey wax ka mida kaa luminayaan fain tawallow haddii ay jeestaan can ilxukmi almunazali xukunka la soo dejiyey ay ka jeestaan wa araaduu hayrahu yacnii wax kale ay doonaan oo xukunkaa ka duwan faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allahu inuu ilaahay doonaayo uun an yusiibahum inuu haleeshiiyo bilcuquubati ciqaab inuu haleeshiiyo un inuu doonaayo fi dunya adduunyada gudaheeda bibacdi dunuubihim dembiyadoodii wax ka mida inuu ku haleeshiiyo inuu doonaayo sidaa ogow innamaadu inay adaatu xasrin tahay culammadu waa isla ogolyihiin badiba laakiin annamaa adaatu xasrin ma tahay mise ma aha qariib waxa ah badanka culammadu inayna adaatu xasrin ka dhigin iyadoo mawaadicday dhacdo una ku kala xidhan tahay ma innamaa innaa la odhanaya mise annaa la odhanaya way tahay uun dee innadii ama annadii yacni markaa mu'akidada ahayd ee xarfu tawkiidka ahayd iyo nasbiga oo maadii markaysaa markaa kaafada la geliyey saas aawadeed bay culammada markaa qaarkood ay yidhaahdeen sida innamaa ay adaatu xasrin u tahay baa annamaana adaatu xasrin u tahay waana qowl yani markaa yani qawiya wey allatii atowha allatii dembiyadaasoo atowhaa ay markaa sameeyeen oo la yimaadeen atowha bimacnaa facaluuha ata markay mutacadiga tahay badiba waxaa loo isticmaalaa macna alficil in looga jeedo wa minha tawalli waxaana ka mid ah dunuubtay sameeyeen tawalliga xukunka ay ka jeesteen xukunka ilaahay xukunka ilaahay jeesiga ay ka jeesteen baa kamid a ah. ayaa ka mid a ah dembiyadooda wa yujaaziyahum iyo inuu ka abaalmariyo ayuu allah doonayaa uun calaa jamiicihaa dhammaanteed uu ka abaalmariyo dembiyadoodii fi lukhraa yacni daata dambe aakhiro uu kaga abaalmariyo marka ciqaab inuu haleeshiyo allah doonaya adduunyada ku haleeshiyo bibacdi dunuubihi dembiyadii waa la kala reebay waayo cuquubaadka dunyawigaahi walow halaag ba ha noqotee ma aha marka waxa weeye dembiyadii oo dhani laga abaalmariyey ee wax ka midunbaa laga abaalmariyey ama ciqaabteedii la haleeshiyey ya marka maxaa qarsoon mar haddaan markaysagaa dembiyadoodii laga wada abaalmarin yacni dhammaan marka waxa weeye dembiyadooda waxaa lagaga abaalmarinaya aakhiro walaba adduunyada wax ka mid ah loogu soo qadimay wa ina kasiiran min annaasi la faasiquun in badan oo dadka ka midii faasiquuna qaar faasiqiin oo taacada ilaahay ka baxay weeyaan halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk